almabniyi loo bineeyey limaa xada lam yusama aan la magacaabin faacilu faacilkiisa damu hayrihi awalka kayrkiis la godidiisa laguma siyaadiyo ilaa an yakuuna awaluhu awelkiisu inuu aada maahane taaan taadaasoo masiidatan la siyaadiyey ow hamsata waslin u aada maahane sharaxa markuu bilaabayo badhudiin maadaama baabka laga hadla uu yahay muqayaru siiqa ficil majhuulu ku bilaaba fiiri laa yuzaadu dermadii horena muxuu ku bilaabay idaa uriid dareenkaagu ha shaqeeyo wey laa yuzaadu laa yuzaadu soo lama ficilkii la majhuulinayo mudaarica awelka waa la godaa qablaakirkana waa la fadxiyaa aw adxadi muqadarat lilclaani wy asluhu waxa weeyaan yuz yaddu yuz yaddu saasuu ahaa yuz yadu markaasaa ah, la naqliya xarakadiyaa laga qaaday ficilla xarfu saxiixa la saaray kadibna waa la laa yusaadu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 reeb u saaxiibka alladii mudaaricaasoo ukhtuzila ay uqtudica la gooyey awaluhu xarafka igu horreeya xarfanaytaha u fiirso madalka sida loo gelaya baabka u fiirso madalku hadduu kaa lumo waxa weeyaan waxna waa iskaga kaa darsamaya ah, hadalka waxaad ka bilaabay sidaan waxaa leedahay musanifku halkan amaru uga hadlaa halkan horta meesha wax looga hadla fahm amaru halkan uga hadla amarna labu u qaybsamaa amrulmukhaadab iyo hayru mukhaadab aad leedahay musanifku horta halkan wuxuu uga hadlaa amar amarna xuu u qaybsamaa labo amru mukhaadab iyo hayr mukhaadab madqalka meesha hadalka laga gala halkaas wey markaad baabka rabto inaad gasho halkan musanifku wuxuu ga hadla amar waاlamru yanqasimu ilaa qismayn amri اlmukhaadabi wa hayri اlmukhaadabi amar uu halkan uga hadlaa musanifku amarna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 in wax kale kuu soo kordhaan marka waxaa leedahay khayru mukhaadab waa haa'ib iyo mutakalim oo laamulamar la gelshay haa'ibkii miaal xaad ka dhigan kartaa liyunfiqo ah waxa wey uma lyqdu tafahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbayt اcatiiq hadhii karta falyadxakuu qaliila walyabkuu kaiiran hadhii karta ficil kastoo mudaaric laam amar la geliyo wey ah, xagga iska dhig mutakalimkiina walnaxmil khadaayaat quumuu faliusalli lakum ah, istaaga aanayna tuujiya nabigu sal اlahu alيه wasalam ah, ka soco waxaad leedahay marka hayru mukhaadab cilmunaxwa looga hadla ama cilmulicraab dhe mitaa waa isku mida eh.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 noo qoranta waxaad leedahay marka amarka cidda lagula khidaabaana shan kama baxdo amarkan ogow baabkan amarka intaan ku soconno shan aan leenahay lix marna dhihi mayno shan sababtoo ah miisaal isku mida ah laba xan uga dhigayna musana waa isku mide musanaha marka la amraa mudakeri manas oo isku mid maaha shan aan leenahay marka fiiriya waxaa leedahay wاladii yukhaadabu bhaadihi اarbaci ams afartan kelimo waxaa lagula khidaabaana waa شhan mufrad mudakara waas qoraabkaa marnaba iska fahmeeba mufrad mudakara muane jamc mudakara mufrada muanaaa jamc muana iiri waxaan leenahay waa شhan شhan wey waxaa lagula khidaabaa mufrad mudakara muane oo dhan mudakr muana waa isku mid isku lafdigu noqonaa jamc mudakara mufrada mucanafaa jamac mucanas waa shantaas sidaas darteeda waxaad tidhaahdaa halkaas markaad joogto waxaad tidhaahdaa faamru afcala faamru afcala maxsuurun fii cishriina faamru afcala sideedaba afcala amarkeedu maxsuurun fii cishriina labaatan miisaalay ku koobanta labaatankana mid midaan kuugu dhiiba insha allah hadiiba ilaahay i karsiiyo soo ma jeedi faamru afcala maxsuuru fii cishriina alxaasilati min darbi arbacatin fii hamsatin waxay ka imaanayn marka labaatanku afcala daatadeedu meeqay noqoto afar soo noqon cidda lala khitaabana meeqay noqoto an afar shan ku dhufo ama shan afar ku dhufo islu meesha labaatan soo maaha khalaas intaas ma kuu qoranta ma kuu qoran tahay horta wadaatu afcala arbacun صaxiixu اlkulli wa muctalu lfaa ka awjaba ومctل الcayn kaأqاama abaana oo kale ومctل laam kaأcضى والذي يkhaaطب بhadiه الأربعة خمس مفrad مذkr ومثنى وجمع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 ma haysataa labaatanka lagu sheega waa waxaase shan ma haysatido haye xagga naga dhig muctalulfaa noo soo qabo owjaba haye mudaaricee anta tuujibu hadda ogow qofkii aan mudaaric oqoonin iyo waqtikaalum hadda iska ta amar ma dhacdo inaad fahamto adoon mudaaric oqoonin maxaa mudaaricaba laga keena mudaaric amar mudaaricna waa dhammayna mogta awelka sida loo shaqla waa sheegna qowlal aakhirka waa sheegna wax walbaa soo dhammayna marka waxaad tidhahdaa haye anta tuujibu soo maahan haye amar geli caamil jasmiya lam tuujib lamta iyo taada xadaf ee hamsatulafcala keenso ya owjib owjib anta adugu waajibi haye owjibaa labadiinna waajibiya w jibuu raggiina waajibiya ow jibii gabaday waajibi ow jibna dumar yahow badaanu waajibi war miyay sharx u baahan tahay intaas kaafir ma ta tooban ma haydaa haye muctalcayn noo soo qabo muctalcayn noo soo qabo aqaama haye mudaarica maxaan leenna oo yacqub adigu mayla socotaa soo iga harta haye maxaan mudaarica leennahay aqaamu daariciga tuqiimu saad ku leedahay hadda tuqiimu maxaa ka horeeya aakirka miimka maxaa ka horeeya ya ha maxaa ka horeeya xarakada ka horey ii sheeg tuqii sukun miyaa ka hormata xaraka hadde sow iskuma aanaan ogeyn wax alla wixii qayru ulaaثiya qabl aakhirka in laga kasriyo iclaala galay asalku wuxuu ahaa tuqwimu tuqwimu sax maxaa la yidhi marka tuqwimu haye oo ah haye haye xaraf xaraf cil xaraka ma qaada karo ayadoo xaraf saxiix xaraka laayahay marka waa la naqliyey kadibna haye qaacido kala gashay marka tuqiimu anta tuqiimu caamil jasmiye geli lam tuqiim fudaydkaas ma lam tuqim ma ah, gaar iska leeyihin lam tuqim inkastoo miaalka saxda uu yahay laakiin marka hore maxay noqonee lam tuqiim iltiqaa saakinina dhaca markuu dhaco yuu ka dhex dhacay xaraf saxiixa iyo xarfu cillo yaa la xadfa xarfu cillaha haya lam tuqim haye musannihii lam tuqiima jamci mudakerka ah, amarkiiaan qaadanaynaa mudaaric naga daa waxa weya aim ha mudaaric mid hal midaan ka soo qaadana mudaaric haye aqim waa ninkii keligiisa istitaaji wey ama aqimi salaa soo maa aqimi salaa darafay nahaari soo quraan kuma jiro haye aqiima aqiimuu aqiimii aqimna waxa wayan ku dar shantaasna shantaasna ugu dar shan iyo toban waxaad noo soo qata muctalaam acdaa tucdiyu u ah asalku xarfcilata darfo xaraka ma qaadan karo ee oon fadxa ahayn markaasay noqotay tucdii hay caamil jasmiya lam tucdi amar nooga dhig naga daa mudaariceena tiradiisa acdi hal hal nin oo keligiisa acdi niyahow sii acdiya meeshaas wax yar marka ku nasta mudaarica meeshaas wax yar aanan tus acdi waa iska wada fahmaydaan waa waxaw mudaaric wuxuu ahaa tucdii uu ahaa oo asalku tucdiyu uu ahaa soo maaha muanaha isagoo iska caddaho yadaana xarakada saara alifka ka dabamanahay tucdiyaani wey tucdiyuuna tucdi yadu sooma dambaydo oo laamkarihi maahan wowdii ka dabamara tucdiyuuna halkaas markay maraa waxaa leedahay istuqilati dammatu calaa xarfi cilatin qablaha kasra tii horeetoo quwilo lagu cilaalaya cagsigeed soo maaha maxaa leedahay fastuqilati addammatu calىa xarفi cilatin qablahaa kasratun haye faxudifat اkasra maaha damada faxudifat kasra kasrada oo dada'da saarneed xadaf haye markaad xadafto kadibna naqli damadan oo yada saaran da'do naqli haye markaad u naqlido oo aad tidhaahdo du iltiqaw saakinaena dhaca iltiqaw saakinaynki muxuu noqonaa iyo wow laba xarf cillo hadduu iltiqaaysankinin ka dhex dhaco qaacido maxaa noo ahaa midka masiyada badana la reebaa hadda yadu waa laamulkelimo wowduna waa faacil yada xadaf haya muxuu noqday mudaaricii hal ninaan rabaa oo gacanta taagta tuduuna aan rabaa maasha allah tufcuuna laamtii waa maqanta waa nagii xadafnay marka ayadoo ah tuduuna ah, waxa weeyaan caamil jasmiya geli lam tucduu haye amarkiina waxaan leenaha acduu aan leenaha marka acduu aan leenaha ma la fahmo halkaas mufradada mu'anasada waxaa leedahay tucdiyiina uu asalku ahaa tucdiyiina fiiriya aad u fiiriya waxa la rabaa rag khubaraha dhaqaatiir inaad noqotaan oo sarfiga rogroga tucdiyiina maxaa ku jira tawaalu amsaal tawaalu amsaala ku jira laba kasraa ku jirta tudiyiina ya-da labada yood midda horeyda waa laamulkelimihii tucdiyiina waa tufciliina tufciliina tufciliina sow ma jeedid tucdiyiina iyadoo ah waxaad tidhaahdaa tawaalulamsaalaa ku jira da'da iyo ya har ah laba kassaaranta kasro kasre lagu beddelay laa faa'idata fii ibdaali kasratin bilkasra ya-da kasrada sare iska xadaf ilaa meel loo helaa lama arko haye maxaa dhacay iltiqaa saakinayn oo laamul kelimadii iyo faacilkii ka dhex dhacay yada dami waa faacil iska xadaf laamulkelima maxay noqonee tucdiina calaa wasni tufciina khalaas marka aan marka aan jasmino lam tucdii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 amarkeedii waa ka dhammaanay mamaloo socdaa haye fiiriya marka matniga alamro amar min afcala afcala xaggeeda xaala uu ka ahaaday afcil weeye wasu nisbee hu amarkii lisiwaahu afcala wixii ka soo haray kal u nisbee mudaaric oo kale u nisbee mudaaricaasoo diljasmi jasmo saaxiib ah alladii mudaaricaasoo ukhtu zila la gooyey awaluhu afcala waa ka gudubnay hayru afcala yanqasimu ilaa qismayn haye wa ayru afcala wa kayru afcala yanqasimu ilaa qismayni dhehadde tan waa qoranaynaa maskaxdaynu ku dhegtaan rabnaa ayaan la soo akriyo wa hayru afcala ila afcala waa noo dhammaatay wa hayru afcala yanqasimu ilaa qismayn ma lahayaa muxaraki aani waayri muxaraki aani ah, muxaraki aani iyo wa maskuuni aani iska dhe darf ah, muxaraki aani waayri muxaraki saasaa laakiin shiika u dhihi jir marka muxaraki aani iyo waayri muxarak muxaraki aani amase wa maskuuni aani waxaa loo qaybiyaa kayru afcala mid xaraka ka saaran tahay xarafka labaad xarafka labaad sida wacada tacidu ta waa xarfanitiir xarafka labaad fiiri taci soo xaraka ma saarna iyo hayru muxaraki aani sida tadribu tadribu ta'da xarafka ku xiga ma waxaa saaran xarako labadaasaa loo qaybiya hayru afcala meeqaa loo qaybiyaa labo muxaraki aani wa hayri muxaraki ah, ow amase waa muskuuni aani labadaasa loo qaybiya waxaa soo horeeyuu soo hormariyey muxaraku aani oo intaas wuxuu uga hadlay muxaraku aani wazuhu lisiwaahu kalmudaarici diljasmi اladii اqtusila awaluhu wabihams wasfigu ka bilaabana maskuunu aanigu ma la fahmo haye muxaraku aani aan hadda gelaynaa muxarakuaani waxaa la yidhaah waa mudaaric kasta oo xarfu anayta xarafka ku xiga xaraka saaranta muxarakuaani macnaheedu waa maxe mudaaric kasta oo xarfu anayta xarafka ku xiga xaraka saaranta amarka ka yimaadaa la yidhaha muxarakuaani aaniga waxaa aani loo yeelaya waa mudaaric ee amarka maaha amarka maaha amarka maaha marka waxaa leedahay miaali bab miaalada ha qorinina miisaalada hadhow si kale u qoraa dhawaad qoratide waxaad tidhahdaa waacadaa taaciduyaciidqaarale ha qaa'ib xaa keen annaga muhaadab baabka idan joogna anta tacidu amarkii cid wazana anta tazinu zin wasama anta tasimu sim wakala anta takilu aawowdii takiil ardul aawowdi takiil duwateedhada halkaa looga soo taqalluso anta takilu kil hadda waa la fahmay muxarakutaani ma la fahmo waxaa leedahay madda tamuddu mudda qaala taquulu dheh qul halkaas markaan joogno waxaan leenahay wa muxaraku haani waa la qoratan wa muxaraku aani maxsuuru fii sabcati anwaacin waxaan o dhan wax dhanbayna iska soo koobnaba ah, waxti wada tirsan oo ah waxaas waa laguu sheeg wax ku raadsan lagu dhihi maa wax tirsanaa laguu dhiiba ah, wa muxaraku aani maxsuuru fii sabcati anwaacin toddoba nuuc asagana wuu ku koobay wa muxaraku aani maxsuuru fii sabcati anwaacin muxaraku aani meequu ku kooban yahay toddobo waxaad tidhaahdaa muctalu lfaa bilwaaw min aulaaiyi qoro muctalu lfaa anuu kuma dhihin acala kuma dhihin facila waa isku mid labaduba maanta muctalu lfaa bilwaaw min aulaaiyi alladii yaأtii mudaaricu alaa yafcilu alladii mudaaricuhu calaa yafcilu qiyaasan aw shaadan kala qaadi waxaad tidhaahdaa muctalu lfaa bilwaawi min aلhulaasiy alladii ya'tii mudaaricuhu calىa yafcilu qiyaasan aw shaadan ulaai kastoo muctalulfaa bilwaaw oo mudaariciis yafcilu ku imaana ama qiyaasa ugu imaado shaadka ugu yimaado ha kala qaadi isagoo qiyaas ugu imaana waaad wacadda waa ballan qaaday wacadda yaciddu waa ballan qaadaa cid ciddaa cidduu ciddii cidna aye cid ciddaa cidduu ciddii cidna shantiiyo misaalba sooma hayo asagoo shaad ugu yimidna warisa yariu ris risa risu risi risna ah. warisa yarisu ris mudaaricigan ka bogi waa ina mudaaric la soo marsiiyaa warisa anta tarisu ris risa risu risi risna waxaad tidhaahdaa kii koowaad ma ka gudubn muctalulfaa min aلثulaaثiy alladii yأtii mudaaricuhu calىa yafcilu qiyaasan aw shaadan qiyaaskiyaan ka misaalinay wacada waxaa la mida wacada ka dhig meesha daalka ka wacada waa wacdiyey anta tacidu sax tacidu lam tacid cid cid nafsaka awalan dheh cid nafsaka awalan dheh cid naabid marka cid cidaa ciduu cidii cidna waa ka gudubna kaasoo maaha waa ka gudbi karnaa haye ahaani muctalu lfaa bilwaaw min aلhulaasiyi alladii ya'tii mudaaricuhu calaa yafcalu wadaca yadacu keliya waxaan ka bedel alladii ya'ti mudaaric calaa yafcalo keliyan ka bedelin intii hore kuu qoreen calaa yafcalu meeshii calaa yafcilu kuu qoreen calaa yafcalu aan ka dhigno muctalulfaa bilwaaw min aلhulaaiyi اladii ya'tii mudaaricuhu calaa yafcalu intaasaan leenahay wax kale maanaan keenin xuseen ma ila halkaad uga soo taxantay uh, kitaabkan masiida uga soo taxantay nin mujaahid aata ah, maasha allah allah ku barakey waxaan rabaa nin bilowga ila socday <laughs> waaan adiga cabdiqaadim ila socotay bilowgii wadaca yadacu awowdi lima maslatu tacaadul aldhihi jira hadda gobol waa hore lumiyeen maslatu tacaadul masaladii oo nabadoonnada sarfiga loo dira eh wadaca iyo waqaca iyo soo ma ahayn waa kuwaas ku misaali ayagii ku misaali waxaa tira wadaca anta tadacu waxaa tira lam tadac dacde xarf anitaa tuure hora uga dhawaa da daca dacu daci dacna aye waxaad la mida waxaad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 darhum yaأkul wayatamatacu darhum marka waa kaasa haye ma ka gudbi karnaa taasna saddex raqam saddexaad ma qorato raqam saddexaadda labaan maraynaa toddobaa layga sugaaya raqam saddexaad ma qorad waxaa tidhaa muctalulcayn min aulaaiyi ah, muctalulcayn min aulaaiyi aala aaila aaula waa isku mid muctalulcayn min aulaaiyi facala ka soo qaad facala kasoo ka soo bilow qaala taquulu qul qul qulaa quluu quuli qulna ah, muctalulcayn soo maa qaala yaa qaala taquulu anta lam taqul iltiqasaaknina loo xadfo cayntii qul dhe marka qul quula quuluu quulii qulna aye shantooda adoon gafin isku xeji karta maalna waxaa la rabaa qul quula quuluu quulii qulna waayi ka soco daaca an tatabicuu lam tabic haye bica bicu bici bicna dheh haye maana beenuu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 lam taaf af aa aafu aafii afna ah. kafilaaha dhe aa af rabbaka dhe rabbaka dhihin sida caamadii kaaf rabbaka ay ku leeyihi waxaa tidhaahdaa faculada aad baala anta taduulu dul duula duulii dulma muctalulfaa bilwaaw alladii ya'tii mudaaricuhu calaa yafcilu maxaa soo gela ma taqaanaa lafiifkii mafruuqa ah ayaa soo gela waqaayaqiiqi haye waxay leedaha qiyaquuqii qiina qi qiyaquu qi qiina haye isku xiji marka waxaa tiraa qiyaquuqii qiina waxaa la rabaa waa anta tai iyau iina adoon gefinadaas ku xijida maxaa la rabaa aad tidhaahdo iyau iina haye wafa anta tafi fi fiya fu fi fiina isku xija hadda marka fi fiya fu fi fiina halkaasa noo joogo allah subxana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina maxamed